alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi اlakina wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى alihi وصaxbih aladina jacalahm اllah amanaة lلnaasi wminah ama bacd fahada huwa اdarsu الثaliثu min alkitaabi الثalث min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه wuxuu uhi shiikhu ثuma المaqبول in slma min الmucaaradة fahuwa الmuxkم so halkaa may hayn ثuma الmaqبول xadiidkii la aqbalay in salima haddii uu ka nabad galo min almucaaradati xadiid ka hor imanaya oo caaridaya oo khilaafaya fa huwa waxaa la yidhaahdaa almuxkamu baa la yidhaahdaa mar hadduu ka nabad galay halkan shiikhu wuxuu kaga hadlayaa waataynu soo tilmaannay xadiidka in marka dhinacyo laga eego qaybo loo qaybiyo waxaanu soo marnay sanadkiisu inuu tacadudo iyo in lala keliyoobo qaybaha uu qaybsamayay waxaanu soo marnay inuu sugan yahay iyo inaanu sugnayn saxiix wa daciif wa xasan halkanna waxaa laga gelayaa xadiidku marka laga eegayo in lagu camal falayo iyo inaan lagu camal falayn inuu iskhilaafsan yahay in la ysku nasakhayo masaaisha noocaasa buu ka gelay nooca koowaad waxa uu ka dhigay almuxkam wuxuuna ka dhigay shiikhu aladii salima min almucaarada waa xadiidka xadiid kale aanu khilaafin inama alacmaalu bاniyaat lama khilaafin alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin iyo xadiista la midka muxkam baa la yidhaha muxadisiintuna inta badan ma sheegaan yani magacaa muxkamu ma sheegaan alxaakim kitaabkiisa macrifatu culuumi اlxadiid ayuu ku baabaysanayaa nooca loo yaqaano almuxkam almuxkam wagayru maa curida fahuwa almuxkamu tarjama fii cilmi اlxadiidi alxaakimu marka culimmadu badelkoodu ma sheegaan kaasi waa kaan la khilaafin wey waa in cuurida haddii lagu khilaafo bimilihi xadiid la mida kala qaado fain amkana haddii ay suuro gasho aljamcu in la iswaafajiyo famukhtalifu lxadiid baa la yidhaahdaa aw ama laa ay laa yumkinu ljamcu in la iswaafajiyaa suuragal ma ah wa habata waxaa sugnaaday xaaladaas almutaakhiru kii dambeeyey fahuwa kaa dambeeya an ka wax nasakhaya wey walaakharu ka kale ee horeeyeyna almansuukhu kii la nasakhay wey oo taariikhda la eegaya wa ilaa haddii taariikhda la waayana oo mid horeeya iyo mid dambeeya la garan waayo fatarjiixu waa la kala rajaxaya uma tawaqufu kadibna waa laga joogsanayaa labada xadiid oo bimacnaa labada midna lagu camal fali maayo mukhtalifu lxadii waxaa la yidhaahdaa labadii xadiid sida inoo muuqanaysa inay isdiidaan oo iska hor yimaadaan hadday suuro gasho in la iswaafajiyo mukhtalifu lxadiid baa la yidhahda kutub badanna waa laga alifay awalu man sanafa fi lmukhtalifi ashaafici fakun bida nawci xafi ciddii ugu horeysay kitaab ka qortaana waa imaam shaafici axaawi cabdullaahi bni muslim bnu qutayba kutub badan baa laga qoray axaadiista la iswaafajinay iswaafajintaasi waa inay tahay mumkin mid la isku kalifaya inaanay ahayn taana fiqiga iyo kutubta xadiiskaba aad bay idinku soo mari doontaa waana idin soo marta waxaynu u tusaaleynaynaa xadiidkii bukhaariyo muslim ku yimi nabigu wuxuu yihi calayhi الصalaaةu wasalaam khayru الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yajiiءu aqwaamu yashhaduuna walaa yustashhaduun aakhiru zamaanka dad baa iman doona markhaatiga furaya iyadoo aan laga dalban nabigu waa ceebeynaya calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidkaasi waa muttafaqu calayh muslimna waxaa ku yimi khayru الshuhadاء aladii yaأtii bishahaadatihi qabla an yus'alaha xadiidkaasina waa muslim markhaatiyaalka waxa ugu wanaagsan ninka iyadoo aan laga dalban markhaatiga fura iskhilaafsan yihin midna waa la ceebeeyey dad markhaatiga fura iyadoo aan laga dalban midna waxaa lagu tilmaamay kuwaasi khayru shuhadaa inay yihiin marka waa la iswaafajinayaa waxaa lagu macnaynaya xadiidka ceebaynaya ninkii markhaatiga loo furayey uu og yahay ninkani inuu markhaati u yahay laakiin waa ka kaaftoon mar hadduu ku og yahay inaad markhaati u tahay oo uu ku dalban waayey waa ceeb adigu inaad hor orato xadiidka kalena waxaa lagu macneeyey nin waxa weeye markhaati u baahan oo ninkii markhaatiga u furayay aan ogeyn xaqna uu kaga lumaya sidaas kii markhaatiga u ahaana waxa weeye aan la dalban markaa inuu isa soo qadimo u yidhaahdo hawshaa anaa wax ka og si uu muslimka xaqiisa u badbaadiyo khayru shuhadaawi saasaa la ysu waafajinaya hadday suurtoobi weyda in la iswaafajiyo waxaa loo gudbayaa xilliga taariikhda la eegaya marka xadiidkii horeeyey baa la nasakhaya waxaa nasakhaya kii dambeeyey baa nasakhaya waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mid a taariikhda in la yidhaahdo xadiidkani wuxuu soo baxay ghaswatu bader kan kalena fatxuma ku dhacay keebaa dambeeyey bader iyo fatxumaka fatxumakaa dambaysay waa sanadkii labaad iyo sanadkii sideedaad bay kala dhaceen kaa fatxu makaan la qaadanay waa haddii la iswaafajin kari waayo ama inuu saxaabigu caddeeyo kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruha waxaan idiin diiday xabaalaha inaad booqataan hadda booqdo markaa diidmadii waa la nasakhay waxaa nasakhay in la booqanay in la booqanayo xaaladda ku xigta haddii taariikhdii la garan waayo taariikhdii haddii la garan waayo waxaa loo gudbayaa altarjiix in la kala xoog badnaysiiyo asbaabta lagu kala xoog badnaysiinayana lama soo koobayo labada xadiid qariino kasta ama sanadka ha dhacdo ama matniga ha dhacdo ayu qariina oo labada xadiid mid xoojinaysa ayuunbaa la qaadanaya oo halkay culimmadu yidhaahdaan tarjiixa waxaa loo yaqaano wqad khalat murajaxaat faاctabir wاclam bأna kulaha laa yanxasir qطb raxaaha quwaة اlmadina fahiya lada tacaarudi maina wax kasta oo labada xadiid mid xoojinaya qariinaa la yidhaahdaa marka la tarjiixinayo waxaa la ysku khilaafay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maymuuna ma isagoo xarman ayuu guursaday mise isagoo xalaala ibnu cabbaas wuxuu soo wariyey inuu muxrim ahaa muxrimkuna ma guursado laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtub wax ma guuriyo mana guursado hibana ma dalbo iyo doonitaan waa mamnuuc ibnu cabaas baa soo wariyey tasawajahaa wa huwa muxrim laakiin waxaa khilaafay ibnu cabbaas maymuuna oo ahayd tii la guursaday waxay tidhi tasawajanii wahuwa xalaal waxaa kaloo khilaafay abu raafic oo yidhi kuntu safiira baynahuma ninkii u kala dab qaadayey baan ah markay heshiinayey ibnu cabaas miyaanay ka xoogaalsanayn maymuuna waa tii la guursaday abu raaficna waa ninkii warka u kala qaaday ibnu cabaasna wiil yar bu marka waa laga tegaya xadiidka ibnu cabaas xalaal buu nabigu ku guursaday isagoo aan muxrim ahayn kaana tarjiix baa la yidhaha isagaana ugu badan waxaa kaa ka dambeeya haddii tarjiixiina la awoodi waayo maxaa la samaynaya sheikhu wuxuu ihi atawaquf yacni waa laga joogsanaya dabcan waxaynu ka hadlaynaa laba xadiidoo saxiixa waayo maqbuul baa la soo yidhi haddii midi daciif noqdo ismaba khilaafaya saxiixa ama xasankaa la qaadanaya marka labadii xadiid mar hadday sugan yihiin macnahooduna iskhilaafay la awoodi waayo in la jamciyo in la isku nasakho in la kala rajaxo dhinac walba ka sinaadaan waxaa la odhanaya tawaquf laakiin ma jira xadiid ilaa hadda culimmadu ka istaageen suuragal maaha altawaquf waa biictibaari lmujtahid nin culimada ka midi waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa tawaquf halkaa waxba u dhaafi maayo laakiin mid kala odhanaya waa la ysku nasakhay ama waa la jamcinay ama waa kala rajaxay laakiin mustaxiil weeye laba xadiisoo saxiixa oo la kala saari waayo meel lagu xidhay ma dhacayso cidun baa ilaahay waxa weeye u bixinaya laakiin waxaa laga hadlayaa ninkii baadhaya hadduu halkaas soo gaadho isagu waa tawaaqufaya isagu waa tawaaqufaya hadduu arko shiikh kaleo xal keenayna shiikhaasuu qallidanaya uma almarduudu ka la celiye kaasi waa maqbuulkii xadiidka daciifka ahi imaa an yakuuna waa inuu ahaado celintaasi lisaqtin wax sanadka ka dhacay aw acnin ama duritaan ninka soo warinaya la durayo xadiidka waxaa loo daciifiyaa laba midu ninka ku jira in la daciifiyo ama oo dacni baa la yidhaah o inoo keeni doonaa ama sanadkii la doonaya inuu xidhiidho inay cidi ka dhacdo fasaqdu dhicitaanku imaa an yakuuna waa inuu ahaado min mabaadi'i sanadi sanadka bilowgiisa min musanifin mid kitaab qoray sanadkiisa bilowgiisa inuu ka dhaco aw ama min aakhirihi dhammaadkiisa inay cidi ka dhacdo bacda taabiciyi taabiciga dabadi oo markii taabiciga la sheegay baa waxaa loo gudbay nabiga calayhi salaatu wasalaam aw ayri dalika ama labadaa waxaan ahayn wuxuu sheegay bilowgii iyo dhammaadkii iyo wixii ka soo hadhay falwalu ka koowaad almucallaqu baa la yidhaahdaa oo mucallaqu muxuu noqonayaa maa saqaa min bidaayati sanadihi raawin fa akar sanadka bilowgiisa waxaa ka dhacay nin iyo ka badan ayaa ka dhacay waxaana laga hadlayaa ciddii sanadle ciddii sanadle baa laga hadlaya oo haddaad arbiciinka la kala baxda mar riyaad saalixiin can cumar bn khaaab inama alacmaalu biniyaat odhan maysa sanadkii baa maqan waa mucallaq waayo kitaab sanad maa waxaa laga hadlaya kii sanadka lagu sheegaya ayaa bilowgiisi maqay sidaa ogeed baa sheikh wuxuu uhi min musanifin waxaa lamida min musnidin shiikh inoo fadhiisto o yihi maca sanadkii baan sheegay dabeedna shiikhiisii ama sanadka bilowgiibuu ka tegey waa la mid kaa waxaa la yidhaahdaa mucallaq baa la yidhahdaa maxaa mucallaq loogu bixiyey sanadka dhammaadkiisu uu xidhiidhaa soomaa bilowgii baa maqan dhammaadkii waa xidhiidha laabadan hadda halkaa ku taalla soo laalaada dhammaadkeedu waa gidaarka gidaarkay ku xidhiidhaa laakiin xaggan ina soo xigtaa way kala go-anta waxaa saa loo soo laalaadiye mucallaq baa la yidhaha marka sanadka bilowgiisibaa go-an mar haddii bilowgii xaggeenna xigay go-an yahay xaggii dambena uu ka xidhiidhsan yahay wuxuu noqday maxay wax soo laalaaduu noqday mucallaq buu noqday mucallaquna waa daciif saxiixu lbukhaari hadduu gooyo isagu maadaamuu kitaabkiisa u shardiyey saxiix oo uu idhaahdo qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ama qaala cumaru can nabiyi sala allahu alayh wasalam isaga waa saxiix baa la odhanay waayo wuxuu kitaabkiisa ku sheegay saxiixun inuu ku soo saaray waana la dabagalay mucallaqaadkuu jazmiyey waa saxiix walibana in badan oo ka mida wuxuu ku sheegay meelo kale oo kitaabkiisa ka mida kaa mucallaq baa la yidhaha marka bilowga sanadku hadduu maqan yahay waa mucallaq bilowga sanadku haddii midi ka maqan yahay iyo haddii laba ka maqan tahay iyo haddii sanadkuba wada maqan yahay oo bukhaari baa wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam halkii sanadka laga doonay bilowgii sooma maqna mucallaq baa la odhanay marka mucallaq waa noocyo badan waxaa laga eegayaa bilowgaa maqan marka bilowga ilaa dhammaadku hadduu maqan yahay waa mucallam mar haddii bilowgii maqan yahay kaasun baa la qaadanaya odhan maysid waa mucallaq waa munqaic waxa weeye mucdal waa mursal la odhan maayo mucallaqaa la qaadanaya mar haddii bilowgii maqan yahay waxaynu ku tusaalaynaynaa tusaalahana waynu soo celcelinaynaa imaamu maalik baa kitaabkiisa muwaaa ah, wuxuu ku soo warinayaa can naafic waa muwaa isagaa qoray waa kitaabkiisii marka maalik wuxuu ka warinayaa can naafic can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayhi wasalam iida jaaa axadukum ljumucata falyaqtasil jimca haddaa imanaysaan maraysaan maydha bukhaariyo muslimna waa isku waafaqeen xadiid marka imaamu maalik xadiiska wuxuu ka warinayaa naafic hadduu ka boodo oo uu idhaahdo can ibni cumar can inabiy sal allahu alayh wasalam muxuu noqonay mucallaq buu noqonaya hadduu shiikhiisa naafic ka boodo ibnu cumarna ka boodo can inabiy uu yidhaahdana waa mucallaq waayo bilowgiibaa maqan bilowgii ayaa maqan wuxuu hi waani ka labaad almursal wey mursalkuna siuu shiikhu ku sheegay waxa la xadfay maa saqطa min aakhiri sanadi man bacda taabici sanadka dhammaadkiisa waxa ka dhacay ciddii taabiciga ka dambaysay halkii uu lahaa bayquuni wa mursalun minhu صaxaabiyu saqط waataynu ku soo saxnay aan idhi sax maa waayo haddii la ogaado صaxaabi inuu dhacay oo meesha ka maqan yahay jahalatu صaxaabi laa tadur saxaabiga haddii la garan waayo waxba inama yeelayso xadiisku waa saxiix laakiin waxaa suuragala ninkan taabicigaa ah ciddii ka dambaysay inuu taabici kale yahay taabiciga kale inuu daciif yahay iyo inuu iqo yahay garan mayn hadduu iqo noqdo waxaa laga yaabaa inuu taabici labaad ka warinay kaa labaadna garan mayn markii la baadhayna waxaa la helay toddoba taabici oo mid waliba ka kale ka warinay taabici wey taabicigu yuu ka waraya saxaabi sooma way dhici kartaa taabici kale inuu ka wariy laakiin inta ugu badan ee la helay waa taabici can taabici can taabici can taabici can taabici can taabici can taabici can inabiy sala allah alay wasalam kii sideedaad baa nebiga noqday toddoba taabici baa istaba lix shan waa marka intaasoo dhan haddii ay dhacdaba inay meel ku wada jiraan dee garan xaalkooda hadduu mid yahay hadduu laba yahay lama oga sidaa awgeed waa la daciifinaya qolo kalena si kaley u dhigaan waa saynu soo sheegnay wamaa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam waa taabicigu inuu yidhaahdo qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam sidaana waa li labaduba waa sax wey maxaa mursal loo yidhi mursal waxaa loo yidhi ninkan xadiidka inoo isnaadinaya sanadka bilowgiisi buu inoo sheegay sidaynu ula soconnay eenu sii nebigaad u tegaysaa ayuu meel dhexe sii daayay markii taabiciga la gaadhay oo aynu doonayna inuu ciddii ku xigtay sheego ayuu nebiga u booday calayhi salaatu wasalaam isnaadkii uu waday buu faraha ka qaaday ilaaq buu sameeyey kaasina waa daciif wey mursal marka qolada mutaqadimiintaa ah la eego qolada mutaqadimiintaa ah marka la eego waxay mursal u yaqaanaan sanadku inuu xidhiidhi waayo kullu lmunqaic oo dhan baa isugu imanaya bayquni muxuu yidhi markuu munqaic ka hadlay imtaxaankiina waa ku gashan maalin dhawey wkul maa lam ytaصil bxaali isnaaduhu munqaic awsaali naam waa inaad markiiba soo dhufataan maaha inaad ya madaxa xoqataan aad baadhbaadhaan maaha lixi soddon bayd baa gebigiisi wey waay culimmada qaar waxay leeyihin sidaa bayquuni sheegay sanadku hadduu xidhiidi waayo noocay u tahayba munqaic baa leeyahy munqaic ayaa la yidhaha sidii mutaqadimiinta isticmaali jireen waxay odhanayaan fulanu can fulani mursal ay munqaic bay odhanaya fulanu lam yasmac min fulan almaraasil ibn abi xaatim sidaasuu ku salaysan yahay waa munqaicaad weeye whaaliu ka saddexaad in kaana hadduu yahay dhicitaanku sakdigu biinayni laba iyo fasaacidan wax ka badan maca tawaali iyagoo isxiga fa huwa isagoo almucdalu baa la yidhaahdaa wa ilaa hadduu isxigi waayana ama mid keliya uu noqdana falmunqaicu baa la yidhaahda halkana laba nooc buu ku sheegay midi waa mucdal waa maa saqaa min sanadihi inaani faakar cala tawaali walibana min sanadihi waxaynu uga jeednaa maxay ma bilowga mise dhammaadka mise dhexda dhexdaynu uga jeedna hadduu bilowga noqdo laba iyo saddex iyo waxaas waa mucalla laakiin waa bartamaha waa bartamaha wey waxaynu leenahay maa saqaa min anaa'i sanadihi raawiyaani faakar cala tawaali mucdal baa la yidhahda mucdalna waxaa laga keenay shaygu markuu adkaado mid baaba dee khatar ina gelinaya hadduu maqan yahay laba iyo saddex hadday noqdaanna ka sii daran xaalad way sii adkaanaysa kaa mucdal baa la yidhahda munqaic isagu waa maa saqaa min anaai sanadihi raawin faakar laa cala tawaali sanadka bartamihiisa mid baa ka dhacay waa munqaic ama laba iyo ka badan baa ka dhacay laakiin aan isku xigin aan isku xigin oo hadda tusaale ahaan xadiidkii aynu soo marnay maalik muwaaa uu ku soo saaray wuxuu ka warinayaa can naafic can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayh wasalam marka xadiidkaa munqaicu inoogu suurtoobi maayo waxaanu inoogu suurtoobay meeshaba waxaynu ku haynaa maalik kitaabka isagaa leh shiikhiisu waa naafic naaficna waxaa ku xiga saxaabi haddaynu naafic goyno waa mucallaq haddaynu naafic dayno oo ibnu cumar goynana muxuu noqonaya dee naafic waa taabici mursal buu noqonaya mursal buu noqonaya haddii labadaba la gooyo muxuu noqonaya waa mucallaq waayo maalik baa wuxuu odhanaya can inabiy sala allahu alayh wasalam waataynu nidha haddii bilowgu maqan yahay waa mucallaq waxba mucdal la odhan maayo waayo mucdal aada looma isticmaalo mucallaqaa la yaqaanaa marka ninkii kitaabka laa mar haddaanu bilowba sheegin mucallaq baa la odhanay markaa munqaic inooga suurtoobi maayo soo ma aragtaan marka waxaynu hal dabaqaynu hoos u dhaadhacayna imaamu lbukhaari isla xadiidkaas wuxuu ka warinayaa cabdullaahi bnu yuusuf can maalik can naafic can ibni cumar idaa jaa axadukum aljumuca falyaktasil sidee buu markaa munqaic ku noqonay kee baynu ka saarayna ya bukhaari baa wuxuu ihi xadaana cabdulaahi ibnu yuusuf qaala xadaanaa maalik can naafic can ibni cumar waxaynu ka saaraynaa maalik ama ama naafic baynu ka saarayna haddii labadaba la saarana wuxuu noqonayaa mucdal buu noqonaya oo bukhaari baa odhanaya xadaanaa cabdulaahi ibnu yuusuf can ibni cumar maalik iyo naafic baa maqan mucdal buu noqonay munqaicuna waa sidaa wey shiikhuu wuxuu ihi uma qad yakuunu intaa dabadeed inuu ahaadaa laga yaabaa wixii sanadka ka dhacay waadixan mid cad dhicitaankiisu cad yahay aw khafiyan ama dhicitaankiisu qarsoon yahay falwalu ka koowaad yudraku waxaa lagu haleelaa oo lagu ogaadaa bicadami talaaqi labada wax kala warinayaa inaanay kulmin waa kii aynu ku sheegnay alinqiaac aldaahir oo mursalkii iyo mucallaqii iyo mucdalkii iyo munqaicii afartaasiba ay soo gelayeen inuu kala go yahay wa iska cadda waxayna ku caddahay imaam baa sheegay inaanay waxbaba kala maqal ama labada nin waxaa caddaatay inaanay kulmin ayaa caddaatay wax liqaa'a iyo kulani inaanu dhex marin kaa waxaa la yidhaahdaa inqiaac jeli ama daahir baa la yidhahda falawalu ka hore ee dhicitaanku uu cad yahay yudraku waxaa lagu ogaadaa bicadami talaaqii labadii wax kala warinaya inaanay kulmin wa min ama halkaa marka laga eego ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi xilligaa loo baahday nimanka axaadiista warinaya xilligay dhasheen iyo xilligay dhinteen iyo xilliguu xadiidka bilaabay iyo xilligii uu maka galay iyo madiina ee u xajiyey oo dee dadba xajka kula kulmayey iyo wixii la mida taariikho badan baa loo baahanaya macrifatu lmawlidi liruwaati من almuhimaati مع الوفاة bihi يبين kadibu ladi idacaa biannahu min saamicin qad sabiq min saabiqin qad samica inuu xilliguu dhashay iyo xilliguu dhintay iyo wixii la mida waxaa lagu ogaanayaa cidda uu ka maqlay iyo cidda aanu ka maqal waxaa jira nin la yidhaahda ratan hijradii nabiga calayhi salaau wasalaam iyo dheeraad buu soo baxay waa qarnigii toddobaad nabigoo lix boqoloo sano mootan buu soo baxay wuxuu ihi saxaabi baan ahoo nabigaan axaadiis ka maqlay buu markaa dahabi markuu ka hadlaya wuxuu yihi ratan wamaa adraaka maa ratan shaykhun dajaalun bilaa rayb buu markaa shaykh waa tii da'da wey oday buu ah maaha shiikiyo beensay isu qabanaysaa waa laga yaaba in layaha shaykhun kadaabun bilaa raybi shaykhun dajaalun bilaa rayb wuxuu soo baxay qarnigii toddobaad wuxuuna sheegtay inuu saxaabi ah saxaabaduna beenta ma sheegta bu been cad buu sheegaya marka taariikhdu waa muhim sufyaan athawri waxaa uu nimanka axaadiista soo wariyaa markay been noo isticmaaleen anaguna taariikh baan u isticmaalay oo aanu ku kashifnay taariikh baa loo baahanaya wathani ka labaad almudallasu waa ka dhicitaankiisu qarsoon yahay almudallasu waa xadiidkii tadliiska lagu sameeyey wa yarid waa ku soo arooraa bisiiqatin odhaa taxtamilu aqbalaysa alluqiya inuu la kulmay kacan iyo waqaalo iyo wixii la mida tadliis waa in wax la qariyo alikhfaa baa la yidhaha marka ninbaa shiikh aanu la kulmin ama shiikh uu axaadiis ka maqlay ayuu doonayaa axaadiis aanu ka maqal inuu inoo dhex geliyo waa shiikh iyo arday isa soo gaadhay wax kala qaatay laakiin axaadiis dhaaftay buu diidayaa inuu cid kale usii maro shiikhiisii dabadeedna can buu odhanay canna waxay aqbalaysaa inuu leeyaha anaa ka maqlay iyo cid baa noo dhaxaysa labadaba waa aqbalaysa can fulaan yacni anaa ka wareeyey arwi can fulaan ama can fulaan ay ruwiitu can fulaan waxa la iga wariyey hebel oo cid u dhaxayso labadaba way aqbalaysa marka tadliisu lisnaad waxaa la yidhaahdaa an yarwiya can man samica minhu maa lam yasmac minhu shiikhii uu wax ka maqlay ayuu axaadiid aanu ka maqal ka warinaya isagoo leh can iyo qaalo iyo wixii lamid wixii aanu ka maqal hadduu ihahdo xadaanaa ka war de waa been cadtaas beenaaluhu gelay laakiin ninka waxaan isticmaalaya waa nin lagu kalsoon yahy waxaa lamida inaanu axaadiis ka maqal laakiin ay sugnaatay inuu la kulmay inuu la kulmo laqiyahu walam yasmac minhu iyaduna waa la mid ka waxaa la yidhaahdaa tadliis lisnaad baa la yidhahda markaa shiikhu tadliisu shuyuukh halkan inoogu sheegi maayo waayo tadliisu shuyuukh cidi kama dhicin ninku shiikhiisibuu boqol magac u bixinay si loo garan waayo markaa sanadka waxba kama maqna ujeeddo kale u leeyahy inuu culimada badsaday iyo shuyuukhda ama nin saaxiibkiioo sheekh u noqday buu qarinayaa oo magac kale ku sheegaya wixii la mida laakiin ka boodi maayo sidaa awgeed meesha laguma sheegin waataynu bayquniyaha ku soo marray laa yusqiduhu laakin yasif awsaafahu bima bihi laa yancarif marka sakdi maaha kaas bayquniyuhuna waa kaynoo sheegay shiikhu wuxuu yidhi noocyadiisana horeynu usoo tilmaamay wakada sidaa waxaa la mida almursal lkhafiyu mursalu lkhafiga oo min mucaasirin mid shiikhiisa la xilliya ka dhacay kaasoo lam yalqa aan shiikhiisa la kulmin mursalulkhafi isagu waa an yarwiya canman caasarahu walam yalqahu maa lam yasmac minhu muxtamila can waqaalaya wixii la mida shiikhay isku xilli yihiin wakhti wada noolaayeen laakiin aanay kulmin ayuu odhanayaa can iyo qaala markaa kaasi waa ka sahlan yahay tadliiska tadliiska waa waxa weeye khatar weeye sababtu waa maxay shiikhii waa la kulmay mar hadduu la kulmay maxaa la filaya dee inu wax ka maqlay ama axaadiis baabuu ka maqlay kuwu inoo dhexgelinay khatar badan baa ku jirta laakiin haddii la og yahay inaanay kulmin oo aanaysa soo gaadhin waa laga aamin qabaa kaa waxaa la yidhaahdaa mursal alkhafi baa laydhahda labadaasiba waa laba qarsoon wey sheikhu wuxuu uhi uma acnu duritaanka raawiga la duraya imaa an yakuuna waa inuu ahaado acnigaasi likadibi raawi raawiga been uu sheegay dartii aw tuhmatihi bidalik ama been in lagu tuhmo kumay cadaan laakiin waa lagu tuhmo beenta hadda la sheegayaana waa xadiiska nabiga alayhi salaatu wasalaam aw ama fuxshi alaihi waxaa loo dacniya aladkiisoo badan aw ama gaflatihi mooganaantiis iyo dhoonaantiis aw fisqihi ama faasiqnimadiis aw ama wahmihi ismoodsiintiis aw ama mukhaalafatihi inuu dadka khilaafay xadiidka la soo warinay aw ama jahaalatihi in la garan waayo aw ama bidcatihi inuu bidca ku dhaco aw ama suu'i xifdihi xifdigiisu inuu xumaado imse weeye intaas waa imisa waa toban wey waxaa tobankaasi ay u noqonayaan labadii asaasiga uu ahaa ee xadiidka lagu saxiixinaya oo maxay ahaa ruwaadda ku saabsanaa alcadlu waaldabdu inuu xifdi leeyahay ama inuu yahay nin lagu kalsoon yahay cadaaladiis tobankaa waxaan idinka doonayaa inta cadaaladda waxaa ka garanaysaa inaad sheegtaan cadaaladda maxaa u noqonaya yaa alkadib beenta altuhmatu bilkadib laba fisqiga saddex bidcada afar waxaa weeye waa afar wey jahaaladana waynu raacinay jahaaladaa shaku ku noqonaysa jahaalada ninkii la garan maayo marka cadaaladiisa lama yaqaan xifdigiisana lama yaqaan laakiin cadaalad iyo xifdi waxaa horeeyo weyn cadaaladdaa horaysa marka isagana xagga cadaaladaynu raacina marka hantaasi waa cadaaladda marka jahaalada lagu daro xagga xifdigana waa shanta soo hadhay waxa weeye faaxish اlghalط algafla alwahm almukhaalafa suu xifd marka mid walba macnihiisa si kooban baynu u tilmaamay wuxuu ihi falwalu ka koowaad almawduucu waa mawduuc waa xadiidka beenta ah oo nin axaadiis beena soo wariya oo axaadiista beenta sameeya hadduu waxa weeye sanadkii laga helo xadiidkaasi wuxuu noqonayaa mawduuc mawduucuna waa almakduubu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ma baa inuu u badrheedho inuu sameeyo shari ma hadduu ku khaldamo waa la mid oo xadii beena uu sameeyo wuxuu noqonayaa mawduuc xadiikaasi hadduu been noqdo waxaa la mida haddii jahli uu ugu dhaco oo uu yidhaahdo wallaahi hadalkani waa xikmad aada u qiimo badan waxaa laga sheegay luqmaan alxakiim laakiin nebi maxamed baa ka mudan oo ka khayr badan markaa nebigeenu u tiirinaynaa si aanay jaaliskaasi u dhaafin waxaa laga yaabaa jahli inuu ugu dhaco xadiiskaasi wuxuu noqonaya maxay mawduuc buu noqonaya mawduuc ayuu noqonaya marka waataynu soo faahfaahinay inuu qirto ayaa lagu gartaa oo idhaahdaa anaa dejiyey ama qaraa'in xadiidka ku sugan matniga ama sanadkiisa ayaa lagu garanayaa ama mubaalago iyo talaxtag xadiidka lagu sheegay iyo wixii la mida ah sababuhuna waa badan yihiin waxay noqdaan sababuhu inuu ku shaqo tegayo shaqo tag ama diinta inuu fasahaadiyo ama dadka inuu ku wacdiyo ayuu doonaya iyo wixii la mida ah. ama siyaasi bay noqota inuu waxaa weeye madaxweynaha markaa joogo jooga ku difaacayo axaadiis u samaynay sida axaadiista lagu ceebaynayo alkhulafaa alumawiyuun iyo kuwa lagu ammaanayo alkhulafaa lumawiyuun dad baa sameeyey kuwa difaacaya iyo kuwa maagaya labadaba axaadiis bay sameeyeen kuwaana waxaa la yidhaahdaa siyaasi weyn xaggii siyaasaddiibaa axaadiis loo sameeyey xadiidka mawduuca ah in la soo wariyo ma banaana ilaa la caddeeyo inuu been yahay in la caddeeyo mooyaane lama sheegi karo hadduu kugu soo baxo facebookana laygtayo sharta waad la dhaafaysa haddaad siiso dee waad sii gudbis waa inaad caddayso bayaabiso wey haddaadan garanayna waad ka joogsanaysa waayo waxaa laga yaabaa inuu mawduuc yahay wathaani ka labaad almatruuku baa la yidhaahdaa waa alladii fii sanadihi muttahamun bilkadib waxaa lagu tuhmayaa inuu axaadiista sameeyaa lagu tuhmaya maxaa keena in lagu tuhmo dee dadka markuu u sheekaynayu been badany mar hadduu dadka markuu u sheekaynaya been badan yahay waxaa laga yaabaa xadiiska nebigana inay la gasho maa laga baqaya sidaasaa mutaham loo yihi waxaa la mida ah inuu soo wariyo isagoo daciifa xadiid qawaacidda waaweyne diinta khilaafsan markaana waa la tuhmaya mutaham buu noqonaya xadiidkiisana matruuk baa la yidhaahdaa laakiin matruuk inta badan lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa daciifun jiddan baa la yidhahdaa daciifu jiddan iyo wixii lamida whaaliu ka saddexaad almunkaru waa kii la inkiray calaa ra'yin qowl haddii lagu socdo wakada sidaa waxaa la mida alraabicu waalkhaamisu baa la mida almunkaru calaa ra'yin wuxuu uga jeedaa halkaa saddex buu gudageliyey saddexdaa waa sheegi marka lagu socdo shalay waxaynu soo marnay wa maca dacfi wa maca dacfi ku dara faaraajixu yuqaalu lahu lmacruuf wa muqaabiluhu lmunkar labadan inay iskhilaafay haddii midi daciif yahay midina uu iqo yahay ka daciifkaa ah xadiidkiisa munkar baa la yidhaahdaa waayo nin iqaa baa khilaafay ama xasana saduuqa baa macruuf baa la shalay baynu soo mar marka haddii qowlkaa lagu socdo munkarku waa ka la khilaafay shiikhu wuxuu yidhi haddii lagu socdo qolada odhanaysa munkarku ma aha ka la khilaafay oo keliya ee xataa ninkii daciifka ahaa haddii aan la khilaafin xadiidka uu la keliyoobo waxaa la odhanayaa munkar waa tii bayqooniga u lahaa wاlmunkaru alfardu bihi raawin hada tacdiiluhu laa yaxmilu atafaruda isagu wuxuu ku socday qowlkan kale oo ah mar hadduu daciif la keliyoobay aan keligii la aqbalayn munkar buu noqonay marka haddii qowlkaa lagu socdo aan qaadanayn mukhaalafada ee odhanaya daciif baa la keliyoobay xaafidku saddex buu soo gudagelaya munkarkii mid waa faaxishu lhalad ka haladkiisu xun yahay kaana waxaa la yidhaahdaa an yaziida khaطa'uhu calaa sawaabihi ziyaadatan faaxisha khaladkiisa aad wuxuu uga batay sawaabkiisa khaladkiisa aad u badan waxaa la yidhaahdaa faaxishu lhalad baa la yidhaha xadiidkiisu waa munkar ka labaad waa alafla muafal buu noqday nin dhoohan warmooga ah isagana waxaa la yidhaahdaa anlaa yakuuna cindahu yaqadatun calaa xadiidihi xadiidka markuu sheegaya nin feejigan maaha imaam alxumaydi wuxuu ku tusaaleeyey ninkiibaa tusaale ahaan xadiis buu doonayaa inuu sheego xadiidkiisii isagoo wado si saxanba u wada ayaa ninku odhanayaa intaana ku dar shiikh waa inaan ku jirin markaasuu ku darayaa ka qaadanaya yulaqanu fayatalaqan shiikh nin baad ka tagtay hadda kumama jira sanadka haye buu odhanaya aan ku daray ama waxa la odhanayaa xadiiska inbaa ka maqan waa loo laqimaya intiibuu ku daray ma feejigna waxaa la yidhaahdaa saaxibu afla baa la yidhahda isaguna waa munkar xadiidkiisu ka saddexaad alfisqu fisqiguna waa fisqigii macsiyada waayo fisqigu waa laba inuu caqiido noqdo oo waa bidcada gaar baa loo sheegaya oo inoo iman doonto iyo inay noqoto waxa weeye shahwo iyo macsiyo hadday shubha noqoto iyo caqiido waa bidco fisqigaas labaduba waa faasiq wey marka midina waa faasiqun mutaawil waa kii bidcada ku dhacay shubha gashay midna waa kii dunuubta waaweyn sameeyey ama waajibaadka ka tegey kaasaa la sheegaya alfaasiq isagana xadiidkiisu waa munkar shiikhuu wuxuu uhi uma alwahmu wahmigu ismoodsiintu in uطulica calayhi haddii waxa weeye lagu ogaado bilqaraa'ini qaraa'in waxayna tusaya iyo wa jamci turuq iyo asaaniidda in laysu keeno falmucallalu kii la cileeyey baa la yidhaahdaa macluulna waa la yidhaahdaa almucalluna waa la yidhahda isagaana fiican almucal in la yidhahdo isagu waa maxay waa xadiidkii markaynu baadhnay ka helnay cillo qarsoon markii baadhitaan lagu sameeyey baadhitaanka marka la samaynayana asaaniiddiisaa la kulminaya xadiidkaa sanadkiisii iyo asaaniiddiisii baa la jamcinaya dabeedna waxaa ka soo baxaysa cillaa ka soo baxaysa cilladaas daahirka waxaa inoo muuqanaya inaanu cillaysnayn laakiin markii la dabagalay ayaa ninkii xaafidka ahaa wuxuu ogaanayaa cillo qarsoon kaasaa waxaa la yidhaahdaa alwahmu nin baa ku khaldamay marka mid la doonaya mawquuf in laga dhigo ayuu marfuuc ka dhigay ama marfuuc buu ahaa mawquufbuu ka dhigay ama mutasil buu ahaa mawsuul buu ahaa mursal buu ka dhigay iyo wixii la mida ka noocaasa ah waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa cilaa gashay cillo ayaa waxa weeye gashay ciladuna saynu soo marnay bayquuniyaha waa acdamu waashaddu waagmadu waadaqu waashrafu anwaaci alxadiid noocyada xadiidka ka ugu adag ee ugu daqiiqsan ugu qiimaha badan ugu hawsha badan wey waayo wuxuu dhacaa baab lmukhaalafaat noocyo badan oo inoo iman doonaana mucallalkaasay gelaya kaasi waa wahmi wahmi baa la yidhaha shiikhuu wuxuu uhi uma almukhaalafatu khilaafku in laysku khilaafo xadiidka in kaanat haddii ay noqoto bitakyiiri siyaaq qaabkii uu xadiidku ahaa in la bedelo famudraju lisnaadi baa la yidhaahdaa mudraju lisnaad waa maxay waa sanadku qaabkuu ahaa in wax laga bedelo waa takyiirun fi lisnaadi isnaadkiibaa wax laga bedelay tusaaluhu waa maxay tusaale ahaan ninbaa wuxuu ka warinayaa xadiidka saddex shiikh saddex shiikh buu ka qaatay saddexda shiikh mid waliba qaab ayuu xadiidka u warinaya qaabab kala duwan bay u warinaya marka ardaygii ka qaatay baa saddexdii shiikh intuu isu geeyey buu mid ka mida waddadiisii qaado markaa labadii kale waxbuu ka bedelay labadii kale ee uu magacaabay waxbuu ka bedelay marka culimmada qaar baa lagu qabsaday xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama waxaa la yidhi hadduu culimmadiisa jamciyo laga qaadan maayo waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu wahab ka warrama atqanu limaa yarwiihi bay yidhahdeen cabdullaahi ibnu wahab hadduu isagu jamciyo culimmadiis uu kala caddeeyaa bay yidhaahdeen oo uu kala soocaa marka ninku inuu culimmadiisii isu wada keeno qaababkii ay u warinayeenna uu mideeyo mid keliya ka soo qaato mudrajulisnaad noocyadiisa mid ka mida wey waxaana kaaga filan sanadkiibaa wax laga bedelay sanadkii ayaa wax laga bedelay aw bidamji mawquufin bimarfuuc aw bidamji mukhaalafadu waxay ku timi bidamji mawquufin mawquuf in la dhex geliyey bimarfuucin mid la rafciyey famudraju lmatni baa la yidhahda mudraju lmatnina waa maa udkhila fi lmatni mima laysa minhu xadiidkii baa la dhex geliya waxaan ka mid ahayn horaynu usoo sheegay hadalkii waxaa weeye saxaabiga ayaa la dhex geliyey hadalkii nabiga calayhi salaau wasalaam asbiq lwuduu waylu lilacqaabi min annaar bilowgaa la geliyey asbiq lwuduu fainii samictu abalqaasim yaquul waylu lilacqaab bilowgan way gashaa dhexdana way gashaa saynu soo sheegnay fayataxanau waa xadiika wa huwa tacabudu ayaa la dhexgeliyey oo la doonaya taxanuf in lagu macneeyo wa huwa tacabudu xadiiska kama mid ah barhsamihiisaa la dhexgeliyey ama dhammaadka sida xadiidkii faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal xagga dambaa lagaga daray kaana waxaa la yidhaahdaa mudraju lmatni baa la yidhahda waa mukhaalafaa dhacday aw ama bitaqdiimin hormarin aw taakhiirin ama dibdhigid ayaa laysugu khilaafay falmaqluubu kii la qalbiyey baa la yidhahda maqluubkuna waa ibdaalu maa curifa biriwaayatin bigayrihi wixii xadiis lagu yaqaanay baa wax kale lagu bedelay markaa sanadka tusaale ahaan wuxuu ahaa can maalik can naafic can ibni cumar markaa nin baa wuxuu ka dhigay can maalik can shahr ibni xawshab can ibni cumar buu ka dhigay marka halkii naafic laga doonayay buu ku bedelay shahr ibnu xawshab ku bedelay waxaa la yidhaahdaa waa qalbu sanad sanadkii baa la qalbiyey ama matniga xataa laa taclama ka gadisan muxuu noqonaya xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu waa sii saxda ahayd midigtaa wax bixinaysa laakiin waa la ystaba mari xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu bidixna waxba laguma bixiyo maqluubu matnin baa la yidhahdaa waa la ystaba mari shiikhuu wuxuu hi aw biziyaadati raawin ama raawi baa lagu ziyaadiyey sanadka falmasiidu waxaa la yidhaahdaa kii lagu ziyaadiyey fii muttasil asaaniid asaaniidda xidhiidhsan kan maxaa la yidhaahdaa waa an yaziida raawin fii isnaadi alxadiidi rajula aw akara lam yadkurhu gayru miman huwa atqanu minhu sanadkii maanta sabcaddu adinka xunta ma garanay cillad baa jirta waaye qodada waa maqlayan baan filaya sanadkii xidhiidhsanaa oo muttasila sanad xidhiidhsan oo mutasila oo aanay waxbaba ka dhicin oo mid waliba uu leeyahay xadaanii waana rag lagu kalsoon yahay xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan mudallisaanu ku jirin sanadku muttasil yahay ayaa raawibaa intuu yimaado nin dheeraada soo gelinay ragga ka xifdiga badanina ninkaa may sheegin ninkaa may sheegin marka waxaa la odhanayaa almasiid fii mutasil ilasaniid ninkaasi nin dheeraada buu keenay oo sanadka dheeraad ku ah sanadkii welibana mutasilka ahaa khaiibka kitaab ka qoray la yidhaahdo tamyiizu almasiid fii mutasil asaniid dheeraadka lagu sheegay sanad xidhiidha kala soociddi kitaab buu ka qoray culimo kalena waa ka qoray kaasina mukhaalafada ayuu ka mid yahay aw ama waxaa la ysugu khilaafay biibdaalihi in la ysku bedelay walaa murajixa wax kale xoog badnaysiinayaana ma jiro falmudaribu baa la yidhaahdaa almudarib waa kii la ysku khilaafay marka khilaafkaasi laba shari buu leeyahy khilaafkaasi waa inuu isku awood yahay wax lagu kala xoojiyana waa in la waayo labadaa haddii la helo waa mudarib xadiidkaa lama xifdiyin weeye xadiidkaas lama xifdiyin weeye khilaaf xoog badan baa dhacay kaana mudarib baa la yidhahda marka haddii la iswaafajin waayo khilaafkuna sinaado la kala xoog badnaysiin waayo sanad ama matni waxaa la odhanayaa waa waa mudarib baa la odhanaya waa nooc khilaafka ka mida ah. iddiraabkuna sanadka waa dhacaa matniga waa dhacaa labadaba waa dhacaa horaynu usoo tusaalaynay bayquuniyaha shiikhu wuxuu hi waqad yaqacu waa dhacaa alibdaalu badelitaanku camdan badheer buu u dhacaa imtixaanan iyadoo imtixaan looga jeedo taana waa taynu soo sheegnay waxa weeye ninka muxadidkaa ah ma u bannaan tahay si uu muxadid kale u imtixaano inuu sanadka iyo matniga istaba mariyo waa qisadii aynu soo sheegnay imaamu albukhaari ay ku sameeyeen ahlu baqhdaad ay ku sameeyeen boqol nin toban toban xadiid ay u dhiibeen waxa weeye ay istaba mariyeen sanadka iyo matniga bukhaarina uu sideedii u saxay waxaynu ku daraynaa culimmada horta waxay isku hayaan ma bannaan tahay in imtixaanka la sameeyo mise ma bannaana raajixu haddii la caddeeyo oo la bayaamiyo wixii la ysku khalday wax dhiba male ama dadka meesha jooga ay fahmayaan laakiin haddii sidaa lagu soconayo ma bannaana intaasaynu xukunka ku dhaafayna waxaa dhacday abu nucaym alfadlu bnu dukayn oo shuyuukhda bukhaari ee ugu sareeya xagga sanad ahaan caaliga uu ka wariyo saddexda uu ka wariyo waxaa ka mida ah shiikha la yidhaahda abu nucaym alfadl bnu dukayn imaam weyn buu ah axmed ibnu xambal iyo ibnu maciin iyoba ardaydiisa ka mid aha iyo imaamu lbukhaari markaa markuu gaboobay ayaa ibnu maciin wuxuu yidhi waar shiikha waynu iska imtixaanaynaa bal inuu weli xifdigiisu caadiya ila da baa ku soo baxday imaamu axmed buu kala tashaday imaamu axmed wuxuu hi war ninku waa xaafidaha isugu dhowaan waxbaaha imtixaani xalqadii baa lasoo fadhiistay shiikhu kaabad buu ku fadhiyey midigtana waxaa ka fadhiyey axmed ibnu xambal bidixdana ibnu maciin markaa ibnu maciin uu ku dhici waayey inuu shiikha toos u imtixaamo markaa nin kaleoo ardayda ka mida oo iqa ah laakiin de labada nin aan gaadhayn ibnu maciin iyo ibnu xambal ayuu intuu isku habeeyey axaadiis oo uu istaba mariyey sanadkoodii iyo matnigoodii ayuu shiikha u dhex geliyey axaadiistiisii kuwo caadiyana waa waa u sheegay marka shiikhii baa lagu dul akhriyaya waxaa leeyahay xadiiskaasaanu kaa maqalnay kuwo khaldanna waa la dhex geliyey axmed ibnu mansuur aramaadi buu u dhiibay shiikhii baa qaatay uu akhriyey qaarna waxay leeyihin uu ku dul akriyey markuu sidaa u eegay dhowr xadiis oo uu leeyahay kani waa sax mid khaldan buu arkay haddana mid khaldan buu arkay markuu ogaaday meesha inay xaaladdu aanay caadi ahayn ayuu ibnu maciin oo aan is ogeyn ila isagu warqada xitaa umuu dhiibin ayuu bahallaada ku kiciyey kaabadiibuu ka tuuray dabeedna wuxuu yihi amaa haada axmed ibnu xambal buu sheegayay uu ka edab badan yahay buui inuu imtixaano waa mutaadib wa amaa haada wa axmed bnu mansuur oo hortiisa fadhiya fa aqalu buui uu ka yaryahay isagu inuu aniga imtixaamo nin culus ma ahayn wuxuu hi wa amaa haada fa ficlatuka yabna kada wa kada adigaa sameeyey laad buu ku kici kaabadii buu ka turay baa markaa ibnu maciin shiikhii isagoo cadhaysanna meeshii waa ka kacay ibnu macayn intuu ka dababooday buu madaxa ka dhunkaday dabeedna waxa uu waxaanu ogaanaynay xifdigaaga waxa noo caddaatay inaad weli xaafid tahay xadiiskana laga qaadanay ilaahay baanan ku dhaartay laadka aad igu dhufatay baan ka jecelah axaadiis badan waad ii sheegi lahay iyo safarkii aan kuu soo galay iyo tacabkaan kuugu imi waxa weeye waxa igala qiimo badan jugta aad igu dhufatay marka waxaa laga qaatay imtixaanku inuu bannaan yahay shiikhuu wuxuu ihi qodobka ugu dambeeya aw bitakyiirin ama waxa la isugu khilaafay bedel maca baqaa'i siyaaq iyadoo sanadkii iyo matnigii uu sidiisii yahay waxba iska bedelin falmusaxafu wlmuxarafu baa la yidhahda musaxaf iyo muxaraf maxaa la yidhaahdaa culimmada qaar waxay yidhahdeen waa isku mid waa in magacii ama matnigii wax laga bedelo waxa laga bedelayna siyaaqii ama qaabkii sanadka iyo matniga waxba lagama bedelin ninbaa magiciisu wuxuu ahaa muraajim muraajim baa la yidhahda muraajim biljiim marka shucda ayaa markuu sanadka muraajim ku jiro warinayay halkii laga doonaya inuu yidhaahdo muraajim ayuu wuxuu ihi musaaxib xilligaana dhibcalamaaqo musaaxib muraajim iyo musaaxib maxaa u dhexeeya dhibcahunbaa udheeeya dhibcahunbaa udhexeeya marka wixii dhibcuhu ay iskhilaafaan musaxaf baa la yidhahda famaa yuayar nuqtuhu musaxafun wixii dhibcihiisa la bedelo waa musaxaf wey ama sanadka ha noqoto ama matni fi lxabati sawdaa shifaaun min kulli daa soo mu ahay mid baa yidhi fi lxayati sawdaa abeesada madow wax walba waa ka dow de waa lagu dhimanaya haddii waxoogayaa la xoro abeesadii madoobeed kaa waxaa la yidhaahdaa dhibcaha in la bedelo maxaa la yidhaahdaa musaxaf baa la yidhahdaa muxarafku muxuu noqonay xarakada in la bedelo xarakada in la bedelo xarakada in la bedelo muxaraf baa la yidhaahdaa tusaale ahaan ragga qaar waxaa la yidhaahdaa salima laanta waa la hoos dhigaya qaarna waxaa la yidhaahdaa salama laanta waa la fadxinaya marka haddii laysku khaldo muxuu noqonaya muxaraf buu noqonaya musayab iyo musayib baa kala jira haddii laysku ysku khaldo wuxuu noqonayaa muxaraf waa xarakada haddii la khaldo xarakada haddii la khaldo labaduba xadii bay wada dhaceen labadaba hal xadiis baa lagu wada sheegay waa iska badan yihin xadiidkii ahaa iddahinuu ibban iddahinuu hibban markaad dhaashanaysaan maalin dhaaf ka dhigta subax walba ha saliidaysan <laughs> ya haddaad saaka saliidaysato subaxa kale ku xeji yacni si googoosa u saliidayso subax iyo galba ha salidaysan ama maalin walba ha salidaysan idahinu iban maalin dhaaf ha loo dhaashto waa maalo kale inoogu iman doonaa insha allahu tacala hadda uma socono haddaan dee sanadkiisa iyo ka hadla waa muujad kale idahinu iban qaar baa waxay u dabdiyeen idahinu iban haddii lagaba qaado xarakaadka iyo dhibcaha laga qaado ka war maxaa loo akriyaya waxa loo akhriyayo qaabo badan waxaa ka mida mid baa wuxuu ihi idhabuu canna war naga tagay idahinuu hibban bay ahay hibban marka dhibcaha laga qaado canna iyo hibban iyo haban waxay doontay noqonaysa marka idhabuu canna buu ka dhig idhabuu canna marka noocyo badan bay u sheegaan waxa weeye qaar waxay ku daraan xataa tasxiifu lmacnaa waxa la yidhahdo tasxiifu lmacnaa inuu macnaha si khaldan u fahmo maxamed ibn muusa ibn lmuhanna azami ninka la yidhaahdo wuxuu ahaa alcanazi qabiilo canaze la yidhahdo ka soo jeeda marka xadiidkii saxiixa ku yimi uu maqlay sala nabiyu sala allahu alayhi wasalama ilaa canaza canazaduna waa murjiska waa wararka yareen gaaban nabigu qiblu ka dhiganaya ama sutru ka dhiganaya markaa nebigu canaza ayuu sutra ka dhigta oo xaggeeda u tukaday baa isna wuxuu u fahmay salla nabiyu ilaa qabiilati canaza ayuu fahmay dabeedna wuxuu hi naxnu qowmun lana sharaf sallaa ilayna nabiyu sal allahu alayh wasalam markaa macnihii baa isku dabagediyey kaasna tasxiifkay ku daraan laakiin culimadii hore musaxaf iyo muxaraf waa isku mid qaar waxay dhaaheen ibnu xajarunbaa kala qaaday oo dhibcahana ka dhigay dhibcahana musaxaf ka dhigay xarakadana muxaraf ka dhigay laakiin labadaba waa la ysku qaadayaa musaxaf iyo muxaraf baa la yidhaahdaa culimo badan baa kutub ka alifay daara qudni caskari alimaam alcaskari iyo kuwa la mida ayaa kutub ka alifay wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm